ibn xajar alcasqalaaniy raximah llahu tacaala waxaan joognay kitaabu zakaa baabu sadaqati tadawuc qaala alxaafid ibnu xajar raximah llah wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam man sa'la annaasa amwaalahum takahura fainamaa yas'lu jamran falyastaqila aw liyastaktir rawahu muslim wacan abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxau yidhi man sa'ala annaasa man ruuxii sa'ala annaasa dadka weydiisto amwaalahum maalkooda su-aasho takahuran liajli takahurin badsasho maalbadsi oo raba darteed u weydiisto fa inamaa wax kale ma ahna yas'alu wuxuu su-aalanayaa jamran dhuxul dhuxul naareed falyastaqila ha yaraysto oo amase liyastaktir ha badsado isagay jirtaa ama ha yaraysto ama ha badsado ayb rawaahu muslimun xadiidku muslim baa weriye xadiidkanna wuxuu ku saabsan yahay damu lmas'ala baryada in la damiyey oo wax laga sheegay oo aysan banaanayn <coughs> weliba marka xadiidkan isaga wuxuu ku qeyday ninkii maal dadka wax ka maalkooda baryaayo ujeedada baryaayana ay tahay inuu xoolo badsi inuu wax badsado ee dhibaato hayso oo wax u weydiisto aanay jirin qofkaas isagaa weeyaan qofka marka dhuxul naareed ayuu qaadanaya marka mar haddii naar loogu goodiyo oo naar la sheegay inay marka baryadu xaaraam ay tahay haddaysan dan keenin ayuu xadiidku nas uu ku yahay ayb falyastaqilla ha yaraysto ow liyastakfir ha badsado waa tahdiid u ah waa amar marka tahdiid oo ku jira lianna laamka laamul amri wa falyastaqilla ay liyastaqilla ha yaraysto ow amase liyastakfir haska badsado yani ma laga wado inuu yaraysto waa u banaan tahay maahane yani waxaa weya ama ha yaraysto ama ha yaraysto ama ha badsado dhuxul unbau marka korarsana ama waxa uu yaraysana ama u badsana waa un dhuxul dhuxul naareed wacan zubayr bni اlcawaam radia allahu canhu can nabiy sala allahu alayh ali wasalam qaala nebigu waxau yihi la an inuu qaato axadukum midkiin xablahu xarigiisa fayaatiya uu la yimaado bixusmatin xirmo bixusmati alxatabi xaabo xirmadeed uu la yimaado calaa dahrihi dhabarkiisa uu kula yimaado dhabarkiisa ku keensado uu kusoo qaato fayabiicahaa markaa uu gado si uu u iibiyo fayabiicahaa si uu u iibiyo fayakufa allaahu alla markaa uu uga celiyo wajhahu bihaa iyada wejhahu wejigiisa uga celiyo yani can ilmas'alati mas'alada uga celiyo baryada dadka yaa khayrun la uga khayr badan min an yas'ala inuu weydiisto annaasa dadka inuu wax weydiisto yani min su-aalihi annaasa baryada oo dadka wax weydiisanayo baryaayo taasaa uga fiican acdowhu ha siiyeen dadkii ow amase manacuuhu ha u diideene naam rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa weriyey xadiidkan marka dadka wuxuu ku dhiirigelinayaa shaqada xataa shaqadii dhib baha ku sugnaaday waxay ka khayr badan tahay shaqada dhibka badani ay ka khayr badan tahay ay ka fiican tahay baryada dadka gacanta loo taagto ayay ka khayr badan tahay markaa saa darteeda nebigu wuxuu ka cabiray la an ya'kuda inuu qaato laamkan marka waa iska laamulibtidaa la an ya'kuda inuu qaato axadikum midkiin xablahu xarigiisa uu qaato fa ya'tiya ou la yimaado markaa bixusmatin ou la yimaado bixusmati alxatabi yani xaabada xirmadeeda yani xirmo xaaba ah marka uu la yimaado oo qoryo uu soo guray xaaba oo dadku ay shitaan oo marka xirmadeed uu la yimaado calaa dahrihi dhabarkiisa korkiisana uu kula yimaado oo dhabarka uu soo saartou soo xamaasho fayabiicahaa markaa uu gado si uu u iibiyo u gado fayakufallaahu alla uu ka celiyo markaa bihaa ay bisababihaa saxaabadan sababteeda wejhahu wejigiisa alla uu ku celiyo oo ka celiyo muxuu ka celinayaa su-aashuu ka celinaya wejigiisa iyo baryada yaa khayrun la uga khayr badan min an yas'ala annaasa dadka inuu su-aasho acdowhu ha siiyeen oo manacuuha ma hau diideen marka qofku inuu shaqaysto ayaa baryada uga fiican mar hadduu shaqaysan karo shaqadu haba dhib badnaatee iyaga inuu ku dadaalo ilaahayna marka uu ku ugu marka uu meeshiisaas uu ku qanco yaa uga khayr badan inuu dadka wax ka baryo wax weydiisto dadkii hadda marka waxaa weeyaan shaqadiina dadka waa ku caynayaan baryadiina waa sameynaya layskuma caynayo baryadiina layskuma caynayo shaqooyinka qaar kamidana dadkii waa lagu caynaya bal waxaa laga yaabaa shaqada uu qof dadka ku caynayo nin lacag ka helay inuu wax weydiisto uu gacanta uhorsaa marka caqliyan iyo sharciyan labadaba miyay ku fiican tahay qofkii matalan birta tumay waxaa laga sheegay ninkii marka meelaha qaarkood qofka madaxa timaa dadka u jaro waxbaa laga sheegayaa kabaha qofkii talaa wax laga sheegayaa marka shaqooyin fiicano xirfad leh wa oo weliba dad muxadisiina ay samay jireen oo xirfad u ahaa jirta weyaan birtumidda iyo nebiyaaba birta tumi jireen gadaaf dad marka aan dad caadiska marka qofki in shaqooyinka qaarna lagu caayo xoolana la weydiistaa dhibaata isbaaro in la dhigtaa ka xun xoolba shaqadii marka shaqooyin baa dadka lagu caabeyna ugaarsi iyo wax lamida ayaa dadkii lagu caayaya nacam jeedkiia marka waxay la fadhiyaan tuuba iyo iyo isbaaro ay la fadhiyaan marka ninkaas toorka gelayo ugaarsanaya fallaartiisa wato sagaarada soo dilanaya ka khayr badan kuwaas kuwaan dadka jidka isbaarada udhigaayo dadka xoolihiisa keliya cunayo waa haalimiin ilaa kuwaana sayidkuna de rag asxaaba ah samey jira xadiid maxaatim bin adaa-i waxau ahaa iyo abu taclabat alkushari iyo nimo waxay ahaayeen yani ugaar ku nool intay duurkaas galaan wax soo ugaarsadaan dadki waa lagu ceebeynaya naa nooc walbay shaqo ahaataba waxay ka khayr badan tahay baryada iyo shaxaad rawahu buhaariy wacan samurata bni jundubin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalama nebigu waxa uu yidhi almas'alatu baryada kaddun waa diirid waay yakaddu bihaa oo qofka uu yakaddu biha rajulu ninka uu ku diiraayo wejhahu wejigiisa uu ku diiraayo baryadu waxa weeyaan waa xagatin iyo diirid waay qofka uu iyada ku diiraayo wejigiisa markaad waxbarisa wejigaa iska xaganaysa oo baabi'inaysa saasay ka dhigan tahay almas'alatu baryada kaddun weeyaan waa diiris yakaddu biha rajulu qofka uu ku diiraayo wbihaa iyada yakaddu uu ku diirayo alrajulu ninka bihaa ay bilmas'alati baryadaas wajhahu wejigiisa uu ku diirayo ilaa an yas'ala arajulu qofka inuu weydiisanaayo maahane sulaanan sulaan inuu wax weydiisanaayo maahane ow amase fii amrin arrin laabudda minhu daruuri ah loo hortila ayaa maa rawahu tirmidiyo saxaaxo tirmidi baa weli waana saxeexay ilaa an yas'ala arajulu suldaanan yani suldaanku dadka u dhexeeya marka inuu suldaan wax weydiistaa iyadu marka wax dhibaataa marka ma laha oo taas iyada yeelan mayso sababto ah suldaanku maalka uu haayo dadkao dhana wax kuleh isaguna dadkau kamid yihi taasaa marka laga reebay ama amar ama daruuro inay iskeento oo arrin laabudda minhu amaahani rawaahu tirmidiy o saxaaxahu tirmidi baa weli waa saxaxa halkaa marka wuxuu uga baxay baabu sadaqati tadawu iyo mas'aladii iyo wuxuu ku saabsanay baabu qasmi sadaqaati sadaqada qeybinteeda xukunka kusoo arooray ayuu baabiya yahay baabkan baabu qasmi sadaqaati waa bifatxi alqaaf alqasmu waa qaybin qeybta sadaqada qeybteeda qism ma ah waa qasmi baabu qasmi sadaqaati ayb halkan marka baabkan wuxuu uga hadlaa sadaqada yaa iskale oo la siinaya zakada yaa lagu bixiyaa yaasa la siiyaa marka hore waa qaacideyneyna uma xadiidkan akriyey sadaqada waxaa la siiyaa waxaa weeyaan sideedda sinfi oo qur-aanka ilaahay uu ku sheegay suuratu tawba uu ku sheegay sideeddooda marka waxaa ugu horeeya fuqarada oo alla wuxuu yihi inama asadaqaatu lilfuqaraai sadaqada waxay u sugnaatay oo iska leh weliba alla xasri buu geliyey inamaa wax kale ma ahani alsadaqaatu sadaqada lilfuqaraa'iyay u sugnaatay yacni waxaa weeyaan maadaama xasri la geliy cid kale oo zakada wax ku leh oo aan sideedan koox ahayn ma jirto way xasrigu macnahaasuu faa-iideynaya ayb alfuqaraaa loo hormariyey marka faqiir yaa la yihahdaa faqiir waxaa la yidhaahdaa waa qofka aan heli karin wax ku filan faqiir waxaa wey qofka aan heli karin maanta wax isaga kifaaya ku aanba heli karin ayaa faqiir leedaha aanna soo shaqaysa karin in aan marka awood ou ku shaqaystana male ama xirfad ou ku shaqaysto yaqaana male xoolo ku filan maantana ma haysto matalan maanta haddii biilkiisa ou dhan yahay toban dirham wuxuu heli karaa hal dirham waa laga yaabaa inuu helo iyo wax lamid ama inuu toban kuba oo waayaaba laga yaaba faqiira laga mid ila hal dirham hadda meel u daboolaya ma laha hadduusan tobanka helinaaba kasii daran yahay faqiirku marka kaas weyn xirfad u ku shaqaystana ma leh masalan awood male ninku waaba daciif tabar male ku shaqaysto ama xirfad uu yaqaano ee uu meeshaas uga shaqaysto wax ku kasba karo ma haysta quwo iyo xirfad uu ku kasbadana ma haysta kaasa waxaa la yidhaha faqiir ayb imaamu nawowina imaamu shaafici asoo ka xikaayoona ayuu majmuuca wuxuu yidhi faqiir waxaa la yidhaahdaa huwa aladii laa yaqdiru calaa maa yaqacu mawqican min kifaayatihi laa bimaalin walaa bikasbin waa ninka aan awoodi karin inuu soo keensado wax asaga kifaayadiisa dabooli karo maal ahaan iyo kasab ahaan labadaba aan uhaysanin taasaa la yidhaahdaa faqiir xadiidkan waxaa ku sugnaa <coughs> xadiidkan waxaa ku sugnaa nabiga calayhi salaatu salaam inuu yidhi laba ninaa u timid ayagoo sadaqada zakada wax ka rabo markaasuu yidhi inshi'tumaa acdaytukumaa haddaad doontaa waa idin siinaya aniga walaa xada fiiha wax nasiiba iyo dheef kumale zakadaani ligqaniyin mid qaniya wax haysto walaa liqawiyin muktasib iyo nin xoog laho kasbo karo shaqaysa karana sekada waxba kuma lahuy idan marka faqiir iyaysa kaa hoos bixin waa qof aan waxna haysanin kasabna aan lahayn oo wax kasba karin masalan wax ma haysto xoolo ma haysto laakiin suuqa hadduu galaa soo shaqayso karaa kaas marka faqiir waay baa laleeyahay maya faqiir maa zake la siin marba haddii quwadii iyo xirfadii uo ku kasba kari oo hayo faqiir lama dhaho marka annaga faqiirka waxaan u naqaanaa keliya ninka aan xoolo haysanin waxaa jira nin aan xoolo haysanin laakiin shaqay shaqadiina ay diyaar u tahay kaasoo kale la oran maayo waa faqiir miskiinka isaguna waxaa la yidhaha sinfiga labaad waa almasaakiin inama asadaqaatu lilfuqaraai waalmasaakiini miskiin isaga marka xaqiiqo wuxuu ku yahay oo la yidhaha imaamu shaafici sida uu sheegay man yaqdiru calaa maa yaqacu mawqican min kifaayatihi walaa yakfiih waa nin awoodi karo nooc un wax kifaayadiisa dabooli karo ayuu wax yar ka awoodi karaa laakiin kifaayadii ma wada dabooli karo toban dirhamaa ku filan wuxuu soo heli karaa afar dirham afartii ilaa shan dirham uu soo heli karaa kifaayadiisii ma dhamaystirna laakiin waxba uga haysta faqiirka miskiinka markay aroon siinka rag siinka xaawi labadooda waa sida culamada shaaficiyada ay ku kala farqiyaan bacdi culamaana waxay ku kala farqiyaan miskiin waxaa la yidhaha midka meelaha wareego waxbariyo ayaa la yidhaahdaa faqiirna waxaa la yidhaha ninka aan mutacasifka ah oo aan waxwarsanin dhibaataysan laga waa sida aayadda marka uu yihi fakuluu minha waacimu alqaanica wlmuctar alqaanica marka waa faqiirka walmuctara midka banaanka iska soo dhigaayo waxa weydiisanayeen miskiin tafriqadaasna xanafiyada iskale fuqahada xanafiyada iskale ayb marka labadaas qaab unbaa faqiirkii miskiinka loo kala farqiya farqiyaa ayb aayadda marka inama sadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiini qolada saddexaad marka waxaa walcaamiliina calayha kuwii zakada ka shaqeeya ee soo aruuriya zakada oo xaakimka uu diraayo uu leeyahay baxa zakada soo aruuriya ninkaa marka zakada ayuu wax ka qaadanaya calaa asaasi shaqo ujrow ka qaadanaa zakada waa caamil waa shaqaale saa daraaddeed marka hadduu doono lacag ha haysto hadduu doono inuusan wax haysanin looma shardiyo caamilka asagoo qani ah oo xoolo ka buuxo haddii imaamka uu yihaha bax soo aruuri zakada zakadii wuu soo aroorinaa ijaarkiisii waa laga siinaya ijaarkiisii zakada ayaa laga dhiibaya ma garateen meeshaas an hadda waa idin su-aali doonaa ogaada furuuq daqiiqa soo baxayso la socda haddaba caamilkuma wuxuu u baahan yahay eh, eh, faqri inuu ahaado ama inuu miskiin ahaado shardi ma aha la socda mid ah, aan ayb caamilka laakiin hadduu yahay maanic inuu zakada qaato hadduu ku qumo ma qaadanayo zakada maxaa kamida ah masalan maanic inuu zakada qaato oo ku qumi karo inuu aalu yahay ninkii shaqaalaha laga dhigaya reer beni hashim ah ama reer beni lmualib ma qaadanayo waa soo aruurina meeshooda soo dhigaa waxba lagama siina magarateen xadiidka abi raafic ee gadaal ka imaan doona kitaabka ay ayay ku cadaamin doontaa qawaaciddan o dhan wada axaadiid u ka keeni doona waalcaamiliina calayha waalmu'allafati quluubuhum qolada afaraad dadka quluubtooda lasoo dumaayo kuwan marka dadka quluubtooda lasoo dumaayo waa muslim iyo gaalowa waa laba nooc oo muslim iyo gaalowa gaalada haddaan ku hormarno gaalada laba qaybood way gaalada wax la siinayo laba qaybood way nacam qayb waxaa weeyaan dad odayaal ah waayo oo qabaa'il madax u ah oo odayaal u ah inay islaamka soo islaamkana niyad iyo yacni niyad wanaagay u muujinayaan islaamkuna ayb kuwaasoo kale marka waa la siinayaa si quluubtooda marka loo hanto islaamka inay soo galaanna loogu dhiirigeliyo waa gaalo odayaal ah dadkooda odayaalay u yihiin islaamkuna xoogaa yar waxay u hayaan eh, waxay u hayaan eh, yani xusni niyay u hayaan niyadooda islaamka wax dagaal iyo kulama jiraan oo wanaagna waa u haayaan qalbiga waa ugu haayaan welina ma aysan muslimin kuwaasoo kale marka waa nooc waa kuwaas nooca labaad waxa weeyaan oo gaalada kamid a ah, gaalo awood badan oo awoodoodaa laga baqaa gaalo awood badan oo marka shiddo iyo quwo iyo shawka leh hadduu imaamku marka xoogaa maala ah oo siiyo dagaalkay ka deenayaan markaas marka imaamkii marka inuu xoogaa siiyo waa u banaan tahay naam oo isaga aamusiiye intuu kuwan gaaladan kale dagaalka uu kula jiro waa min baabi siyaasa inaad dhowr wajahaad isku furto yani haddii marka waa in sidaan la yeelan waa banaan tahay waxaana iyadana laga qaataa nebigu markuu hamiyey sala allahu alayh waali wasalama gaswatu khandaq markay dadkii tirada badnaa ay kusoo eh, axzaab ah, markii dadkii axzaabta kala duwaneyd nebiga madiine ay soo weerartay waa kii nebiga uu ku hamiyey inuu ka saaro dagaalka hadafaan iyo qolooyin badan inuu dagaal ka bixiyo lacag uu uga bixiyo timir inuu siiyo waa tii ugu bandhiga ansaarta oo ansaarna ay yidhaahdeen nimankaan inagoo gaalo wada ahaan dagaalami jirna weligoodna nama haweysanin inagoo gaala ah xoolaheena ma haweysa jirin hadda aan muslimiinnaha miyaa rasuulillah iska dhaafay marka kownu nabiga ou ishaaray ra'yi jira inay taha laga qaadana oo ilaa nebiga wax xaaraama kuma fakaraya sala allahu caleyh waali wasalam tala ahaan u dhiibay marka taladoodau yeelay laakiin macnaheedu maaha inuu inay xaaraam ay ahay sababtoo nebigaa xaaraama kuma uusan hamiyeen in uu ku dhaqaaqo ayb nooca kale marka gaaladu waa waa noocaas waa shartoodaa layskaga ilaalinaa waxsiinta xoogaa yaraa loo tuuraa si shartooda markaas muslimiinta ay xagga uga maraan inta kuwaan dagaalka lagula jiro labadaas noocay fuqahada shaaficiyada ay sheegaan muhadabka iyo majmuuca iyo bayaanka iyo kutubulfiqhi aadaa loogu dhigaa walafatulquluub aa ah, la yidhaha labadaanba laakiin labadan gaalada cumuuman gaalada guud ahaan markay wax la siinayo zakada lagama siiyo waxaa laga siiyaa khumusul khumuska iyo masaalix ulmuslimiin wixii meel loo dhigaa laga siinaya wailaa zaka xabad kama qaadanayo mualafatulquluubka zakada wax ka qaadanayan gaalada kuma jira waa kuwa muslimiinta ah dhowr nooc noocyada dambeon gabaalka keeni doono ee hadda un maadaama mualafatulquluub kuwaanba la yiraahdo ayay culammadu istidraad ahaan baabu zakaad ugu sheegaan ma fahamteen meeshaas iyadan lana nabiga sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yihi faaclimhum ana allaha farada calayhim sadaqatan tu'khadu min agniyaa'ihim faturaddu fii fuqaraa'ihim damiirka muslimiinta u noqono zakada waxba lagama siiya gaal wax uu xaq uu ugu leeyahay gaal zakada ma jirto nacam wacalaa hada marka waa ijmaac sida uu soo raray yaxya bn abilkhayr alcumraani kitaabkiisaan la yiraahdo bayaanka kitaabka albayaan nacam abu abu cubayd alqasim bin salam kitaab alamwaal ayuu iyadana kusoo raray arrinta noocaas oo kale wuxuu yidhi sadaqaadka zakada markii uu qeybtooda soo sheegay ayuu wuxuu yidhi tani aan soo sheegnay waa wixii muslimiinta zake ahaan looga qaadayo oo muslimiinta lagu celinayo gaaladuna waxba kuma leh hadda walmualafati quluubs isagaa kala dardarmi laba qayboodaan u kala qaybina gaalo iyo muslim gaaladu ayagu laba nooca ah wax la siiyaa kuwa shartooda laga baqaayo iyo kuwa khayrkooda la rajeynayo labadaasna marka waxaa laga siinayaa lacagta baytulmaalka ku jirta ee zakada lagama siinayo asnaaful marka kufaar waa kuwaas marka waxaa iyadana marka amaa kuwa muslimiinta ah marka abu cubeyd safxada lix boqol iyo saddex ilaa lix boqol iyo shan ayuu uga hadlay masaladaas aan sheegayna bayaankana juska saddexaad afar boqol shan iyo toban ayb muslimiinta eh, kuwooda mualafatulquluubka muslimiinta ah dhowr nooc waayo waxaan uga gaabsanaynaa qoom odayaal ah qabaa-ilka magac ku leh eh, dad ayaga marka lamidoo gaala ana ay qabiilka kula jiraan oo haddii kuwan la karaameeyo hadda muslimiinta ah kuwaas kale inay soo islaamaana rajo laga qabaa marka kuwaan lquluub almualafatulquluub yihiin qeybta koowaad waxaa weeyaan waa dad odayaala ah, oo qabiilka magac ku masalan qabaa-ilka haddii iyaga wax la siiyo oo soo islaamay haddii iyagii wax la siiyo in la karaameyna la arko kuwo kale oo iyagoo kale ahaa soo muslima waa alafatulquluub al zakadaas marka yay ku dhacday laakiin gacantiisa qof muslima ah, qof muslima hadda dhow soo islaamay haddaad wax siisana waxaad rajeynaya dad kale inay kusoo islaamaan sababtooda dadka dadaa dad iska fiirsan dad ayaa waxay iska fiirsadaan saad u maamuusayso dadkooda iyo markay arkaan inaad wanaag u maamuusayso waa imaanaan iyaguna kuwaas marka mualafat lqulub waa la yihahda waa nooc way kuwaas nooca labaad waxaa weeyaan qoom iyaguna shaaf iyo dhaacay iyo waxay leeyihiin iyo yani iyo dhaaca waa dad laga dambeeyo magac dadkooda ku dhexleh waa soo islaameen islaamka ayay soo galeen niyadooda marka laakiin weli islaamnimada ay soo galeen weli niyadooda dacfiga ku jira in la kabay u baahan yihiin kuwaasoo kale marka xoolaa la siinaa si islaamka ay aada ugu bartaan si islaamka u nicin ayaan markay islaamka ku jiraan ayagaa islaamka iska fahmi doonaa waxaa lamid a ah kuwaas cuyeynata bnu xusni alfazaari oo kale aqrac bnu xaabis oo kale oo nebiga boqol boqolka halaado geela uu sii jiray sala allahu aleyh waali wasalam heyna waa tii boqolwaa tii boqoln u sii jira boqol boqol waagi cumaro marka waxay u maleeyey welina iska soconayso waxay la markii dambe wiilkii adeerka u ahaa alxur bnu qays oo dadkii cumar aada u dhawey jiray kamid ah ti uu yidhi ii geli ninkaan amiirkan marka u geliyey uga soo idin qaaday ayuu wuxuu yidhi hiih yabna alkhadaab hiih waxaa wey waxbaan kaa tirsan eed aan kuu qabaa eresaas camal macnihiisa yabna alkhadaab maa tucdiina aljazla wax weyn lama siisiy markaasu cumar damco inuu canaanto ku dhaco ninka markaasu xur ibnu qays wuxuu yihi yaa amiir lmu'miniin ina allaha tacaala qaala linabiyi khud ilcafwa wamur bilcurfi waacrid can aljaahiliin wahada min aljaahiliin iska dhaaf waa ka istaaga marka cumar marka cuyeyne ninkaasoo ah nebigaa wax badan sii jira marka dadka marka niyaadkooduba adduunyada xoogaa ayla jirto islaamka ku cusub in xoolo badan la siiyo si ay islaamkii bal baa la badbaadinaya nacayb dadka kale loo qaba maaha xoolaha aan la siinin ansaarta nebiga xoolama uusa siinin waatay xoolaa yar wax dareemeen ayaga laftirkooda oo nebiga marka guriga anas uu ku shiriyey dad u yidhi seed rabtaan markaasay yidhahdeen naga waa waxaan nahay eh, dhibkaan dadaad dadaad waxsiisay innagana marka markaasay yidhi arrintaas ma jirtaa oo ma qabtaan haa waa qabnaa markaasaa marka nebiga uu yidhi sala allahu alayh ali wasalama dadkan marka hadal dheer khudbo dheer u qabtay ay ku jirtay alam aatikum dullaalan fahadaakum allahu bi idinkoo baadiyeysan soo idinma imaanin ilaah inayso idin sababteeda idinkuma hanuuninin markaas ayagon allahu rasuuluhu amanu dhahaya idinkoo isdagaalayo soo idinma imaanin ilaah dartiiso iskuma ken heshiinin idinkuma uusan heshiisinin ha wahaa wahaakada ilaa markii dambe iyagoo marka uu yiri ma jeceshiin dadku inay lo iyo geel iyo ari iyo qaataan idinkuna aada rasuulka qaadataan markaasi aad ugu qanceen oo waxay ogaadeen nebigu in xoolahan muhiim aysa agtiisaba ka ahayn oo bal iyagu u ka qiimeyn badan yahay lowla alhijratu lakuntu mra-an min alansaar hijrada haddaysa jirila ah nin ansaarta kamidaanba ah noqo lahay aada u jeclaay nabiga caleyhi salaatu wasalaam ansaarta taana marka mualafatu quluubka qoladaana waa la yihahda qolada saddexaad waxay tahay qoom muslimiin ah oo daraf degan waxay degan yihiin meel xuduud ah oo gaaladii ayaga ay iska agdhow yihiin ayay degan yihiin marka waxaa banaan qoladaas oo kale marka in imaamka uu wax siiyo xoolo uu siiyo si ay uga kaafiyaan muslimiinta kale qoladaas la jihaadkeeda jihaadka qoladaas lala gelaya gaalada si ay iyaga uga kaafiyaan waa in la dhaqaaleeya marka dadkaas dadka furunta jooga oo cadowga hortaagan si ay cadowgana uhor istaagaan eegeena marka waa in mualafatulquluub lagu sameeyo quluubtooda la dumo in lala jiro la tuso waa dad marka daraf degan oo qolo ay dhinac degan yihiin gaala ah kuwaasoo kale marka iyaguna in wax la siiyo zakadii wax laga siiyo si ay marka dagaalkaas uga kaafiyaan oo ilaa haddii kale haddii la yidhaha imaamku inuu duulo waxay kallifay intaasoo lacaga iyo intaasoo qarasha iyo intaas oo shiddo ah imaanaysa qoladaas in la taageero nooca qolaa faraadna waa la sheegaa laakin saddexdaan aan ku gaabsanayna mualafatulquluub intaas aan uga baxayna wafi riqaabi qolada kale waa addoomaha luqumaha luqunta marka waa in la xoreeyaa marka culamada shaaficiyada waxay yidhaahdeen iyo imaam abu xaniifa basay qabaan waxaa weeyaan wafi riqaabidan la sheegaa waa mukaatab waa addoonka la kitaabeeyey mukaatab mukaatab waxaa addoonku waa dhowr waa noocyo magacyo badan yahay addoon mar waa addoon kulli ah waa cabdi marna waxaa weya mukaatab waxaa la yidhi haddaad intaasoo lacaga keento kaanta xurwe kun doolar haddaad keento xeraat oo kale ama kun dirham haddaad keento waa ku xiran taas mukaataba ah la yidhaa maxaa yeelay lacagtaasay ku xiran tahay xornimadiisa addoon kalena mubacada la yidhaha mid la qaariyey kaasaa hadduu qeyb iska bixiyo nus hadduu bixiyo nusuu xorya ama haddii uu laba nina isla lahayd ninaa marka qeybtiisa xoreeyey mubacad ou noqonaa cinda bacdi alculamaa nacam mukaa kaasna waa midkaas waa waa marka istilaaxaad baday umuwaladaa jirto ninku haddoo doontiisa cunug ay u dhasho haddou dhinto waa xoroobi umuwaladaa layraa idan maaca kale leedahay oo ka duwan kan hadda marka culimada shaaficiyada addoonka la xoreynaa mukaatabka dhisay kasoo qaatay oo waxay yidhaahdeen addoonka haddii lacag ay ku xiran tahay xornimadiisa zakadii alidaalika marka haddii zakada uu qaato khalaas oo ku xoroobaya asaas u dhiibaysaa saa iska bixinaya culimada kale ee marka abu cubeydna uu rajaxay imaam axmed riwaayatiisa iyo imaam maaligna ay ku tageen wa fi riqaabi caam waay dheheen addoon kasta ayaa soo gelaya ibnu cabaasna uu ku tegay suuqa haddii la tago inta loo tiriyo qofka la gadaayo ama sayidki inta loo tara adoonkaagan kaa gadana waa la dhihi karaa lacagtii zakadaa la siinaa sayidki waa qaadana waa loo tirinaa adoonkaa laga soo qaadana la xareyna taasna marka fi riqaabi waa soo gelay laakiin taa marka culamadu waxay leeyihiin aayadda waxay sheegtay addoonka in la siiyo lacag si kale oo addoonku lacagta ay gacantiisa kusoo gelaysana ma jirto oo aan ahayn mukaatab midka mukaatabka unbaad lacag sii kartaa wa ilaa midka la leeyahay oo hadda gacanta ku jiro ee suuqa yaallo waxa aada lacagta u tirinaysaa ninkii iska lahay waay maana isaga lacagta gacanta maka saaraysa meeshaas ayaguna qabsadeen calaa kulli xaal mukaatabkaasay culammadu u badan yihiin in lagu xambaaro wafi riqaabi waalghaarimiina kuwa daynoobay haarim ninkii deynta lagu yeeshay sina zakada ayuu mudan yahay deynta laba nooc marka nin deyna wuxuu u galay maslaxatu lmuslimiin midna wuxuu dayn u galay limaslaxatihi labadaasa loo kala qaadaya aarim midka u galay limaslaxati lmuslimiin masalan laba qoloo dagaalamaysa heshiisiin nin diyadiisii lagu muransan yahay oo idinkaa dili ioma dilin muran uu ka taagan yahay oo haddii laysku daayo labada qolena dagaal looga cabsanaayo diyadii tiriyey ninkan diyadiisa qaatay hawada dagaalka u joojiye ninkaas marka limaslaxati almuslimiina u sameeyey soo maa oo diinta u galay taasoo kale marka isaga waxaa zakada waxba ku yeelana waana qaadana xadiiskiisana waa noo imaan doonaa mayla socotaan arka waxaan sheega haddaan la fahmayn soo celi kartaa nin maslaxadii maslaxatulmuslimiin deynta u galay kan labaad waxaa limaslaxatihi inuu deyn u galay isaga maslaxadiisa deyntii aa ku badatay mana gudi kara hadda oo ku gudaa ma hayso limaslaxatiiba u galay waxaa loo shardiyaa marka midkaas inuu shay yani ama waajiba ama sunno ah ama ugu yaraan mubaax ah waa inuu u galay diinta deynta uu galay waa inuu markay ugu yartahay shay mubaaxa ah uu ku galay haddii shay xaaraama ah deynta uu ku galay markii hore la siin maayo mafaamxiiltaan ilaa hal xaala ma ahani macsi ayuu deyntii ku galay waa tawba keenay inuu fiicno ah, soo tawbad keenay waa laga bixinaa marka dib male inkastoo culamada qaar ay leeyiin laga bixin maayo laakiin in laga bixiyo toobada lagu dhiirigeliya saasayna culamada shaaficiyada qaarkood ay qabaan waxaa kaloo shardiya deynta inay xaallo ay tahay mid hadda soo gasho inay tahay waqtigeeda la joogo deynta laba nooc waa xaallo iyo mu ajalo wa mid waqtigeeda uu dhiman yahay <coughs> matalan ninkii deynta waxaa laga rabaa sanada dambaa laga rabaa sanadkan zakadiisa ma qaadanayo lamana siinayo sababta waqtigeedii lama gaarin waa fahamteen sooma waa inay tahay waan takuuna xaalatan mid hadda joogto oo faraqa loogu dhegaya aarimka halkaasaan uga baxayn walgaarimiina wafii sabiili illaahi jidka ilaahay jihaadka waa inaan mid ah macnaheedu wafii sabiili illahi bimacnaa aljihaad wax kale ma aha allahuma xajka lagu soo daraa culamada qaar ay ku daraan xadiid marka ay sunan ku jira ay cuskadaan oo uu yiri marka eh, naag nebigu yii maxaad noola soo xaji weysa markaas waxay tiri ninkii hebel ahay ayaa faraskii wuxuu nadar kula galay ee ratigi inuu fii sabiililahi ku aaday jihaadkuna ku aaday jihaadkowna ku aaday nacam markaasuu nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh ali wasalama ka qaado maxaa uga qaadan weysay fa ina alxaja fii sabiilillahi xajku waa asagoo laftiisa fii sabiilillahi marka riwaaya imaam axmed a ah marka fii sabiilillahi jihaadka iyo xajka labadaasoo ka dhigayaa laakiin culummadu waxay u badan yihiin haddii la idlaaqo fii sabiilillahi jihaadka bisay ku dhacaysaa haddii qur-aanka dhexdiisa lagu idlaaqo fii sabiilillahi oo fii sabiililaahi la layiraahdo laysa ila aljihaad wax kale waana jihaadka marka jihaadkii dadka gelayay laba nooc waa ayaga laftirkooda nin diiwaanka ku jiro askarta ayuu ka mid yahay dawladda mushaar siiso qalabkii waa la qalabeeyaa kaasoo kale la siin maayo midka aan isagoo askariga dawladda u qoran aan ahayn iskiis u socdo waayo midka la siinayo lagu dagaal gelinayo hubka loogu gadaayo oo gaadiidka loogu gadaayo ma garateen marka taa eedan leanna waagii nebiga jihaadka nin walbaa tiisoo u bixi jira asa isqalabay jira laakiin waagii cumar ayaa diiwaanu sameeyey cumar laba diiwaanu sameeyey diiwaanulcadaa iyo diiwaaniyo eh, diiwaan askarta diyuun alguzaa dadka duulaya marka oo askartan number iyo wuxuu sameeyey iyo iyo diiwaan diiwaanna wuxuu ku dhiibi jiray lacagtoo dadka kusii jiray diiwaanulcataa ayuu sameeyey marka dadka diiwaanka ku jiro ee ayagu mar walbo la wax la siiyo kuma jiraan kuwan fii sabilillahi kuwa zakada wax laga siina waa kuwa ayagu iskooda socda ila qofkii muslim waa lagama reebi karo aduu jihaadka rabo kaasoo kale marka in la qalabeeyo wax la siiyo waa leeyahay riwaayada imaam axmed haddaan qabanana waxaa soo gelaayo dadka aan xajka awoodi karin oo fuqarada ah in laga xaji siiyo oo zakadii wax laga siiyo ayib waxaa iyadana marka aan fii sabiilillahi soo geli karin marka mashruuc kastoo khayri ah zakaa lagu bixina haddii leera hada isbitaalada dhismadooda oo kale iskoollada iyo macaahidda iyo shuqulkuma laha zakada sadaqatu tatawuc ha la siiyo leana ilaahay waa xasriyey inamaa ayuu ku xasriyey wafii fii sabiilillahi aayadda sheegaysana kuma jiro mashaariicda khayriga iyo dugsiyada iyo ma ku jiraan wafii fii sabiililah magarateen marka meeshaas fuqahadu marka waxaa weeyaan waxay yidhaahdaan sinfigan wa fii sabiilillahi mujaahidiin dagaalka ku jirta duulaanka ku jirta ama waxyaabahan kale sadaqada sunnadaa lagu dishaa maxaa marka dadaa dekadooda lasoo aruurina masaajida lagu dhisay ku jiraa masaajidku ma wuxuu kamid yahay eh, zakada si asnaafta asnaafta zakada lagu bixiyo mau kamid yahay masaajidkan kamid ma aha dadka qaar waxay su-aalaan dalabatulcilmi dadka dalabatulcilmiga waxba aan haysanin ma lagu sii qar faqiirnimo waa laga yaaba inuu ku qaato iyo miskiinnimo laakiin ma ku qaado karo kownuhu daalib cilmi inuu kownuhu daaliba cilmin ma ku qaada karo ma fahamteen meeshaas yani wa waxaa fiican axkaamta in lakala cadeeyo oo lakala bixiyo in laysku dhex daro waa laga roogay wabni sabiili baa ugu dambeeya waa musaafirka musaafirka isagana jidku jooga ah zakada isagana qayb ayuu kaleeyahy waana layska garan kara sideedaa sinfi waa asnaafta zakada lagu bixi la siiyo waxaa war uu ka jiraa bayna alculamaa hal sinfi ma sii kartaa zakadaada soo inaad kulligood wada siiso hadday kulligood joogaan in kulligood la siiyo zakada haddaynan kulligood joogin wixii ka joogo inaad qolo walba ugu yaraan saddex qof aad siiso fuqarada saddex masaakiinta saddex baarimiinta saddex hadday joogaan wa sababta waxa ay tahay lafdiga aayadda lagu sheegay waa lafdu ljamci inama asadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiini waalcaamiliina calayha waalmu'alafati quluubuhum wafi lriqaabi waalgaarimiina wafii sabiililah min sabiili fariidata min allah marka jamacaas ictibaaru leeyahay cinda alimaam shaafici wa kathiirin min alculamaa marka in ugu yaraan jamacna saddexa ugu yar in marka saddex qofood sinfi walba laga siiyo hadday asnaaftu joogto waay haddii aynan joogin wixii jooga un in laga siiyo dhowr qofood waxyaabahan qaarkood marka qofkii daynow sheegtay waa daynoobay see lagu ogaana waa inuu markhaati kaas maslaxada muslimiintaan u daynoobay limaslaxatii baan dayn u galay keenaa laleeyahay caddayn bayinow keenaa taa marka in xaggaas ayaan kasoo himan waxaa lagu rumaysanaa inuu markhaati la imaado baabkan marka qasmu sadaqaat inahaasaa marka ugu muhiimsan dadka aan qaadanin marka zakada waa nin qani ah oo haysto nin awood loo shaqaysan karo xirfaysan karo aalu beytka nebiga aalu beytka aan qaadanin laba qolo way marka labo lafood way waa beni lmualib iyo beni hashim reer beni lmualib iyo reer beni hashim labadaas qolo reer beni mualib reer beni lmualib ha ku khaldamin cabdilmualib ma aha nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaha maxamed bni cabdillaahi bni cabdilmualib bni hashim sosaa lama yihahdo ayb haashimkaas wixii ka farcan iyo haashim walaalkiis oo mualib la yidhaaha haashim ibni cabdimanaaf almualib ibni cabdimanaaf marka labadaas lafood marka oo midna nebigu uu ka dhashay midna nebiga awowgiisii labaad dadki kninkii la sinaa dadkii ka farcmay ah labadaas qolaa zakada aan qaadan reer beni haashim iyo reer beni lmualib reer beni lmualib cabdilmualib ah ogow cabdilmualib waa sokeynay awowgiis awowgiisa koowaad benilmualib iyo cabdilmualib labay kale lmualib waxa weeyaan haashim mualibkaasu haashim uu la siman yahay nebiga awowgiisii labaad uu la siman yahay uu la dhashay ma garateen marka lafa badan oo la simanaa jirto bani cabdishamsi oo kalea kamid a cabdishamsi bin cabdimanaaf mualib bin cabdimanaaf haashim bin cabdimanaaf wada kuwa kale maxaa loogu diiday marka kuwa kale maxaa loogu ogolaaday zakada oo reer bani hashim reer bani lmuqalib loogu diiday reer bani hashim nebigaaba ka dhashay ahlu beytka nebigana de zakadu awsaaqu naas dadka maalkooda wasaqdiisii marka in eh, mana u fiicna mana u haboona nebiga dadkiisa sala allahu aleyh waali wasalam waxaa soo hara marka reer bani lmuqalib ayagu maxaa shaqadooda ay tahay oo aysan u qaadanaynin zakada nebigaa la weydiiyey sala allahu aleyh waali wasalam wuxuuna ku jawaabay reer beni haashim iyo reer beni lmuqdalib haddaan labadee naas qolo jaahiliye iyo islaamba ma kala harinayo maxaa yeele waa qolada keliya ee ka hartay ee nebiga caleyhi salaatu wasalaam markii reer beni cabdimanaaf waa tii marka quraysh ay go-aan kusoo gaartay reer beni haashim in la xayiraad lagu sameeyo nebigu markuu dacwada bilaabayo waatay yidhahdeen yaan loo guurinin laga guursanin yaa wax laga gadin yaa wax laga gadanin waatay cunaqabateynta kusoo rogeen qr kale reer beni hashim inta kale dadka marka quraysh waa isku wada raacdeen ilaa beni mualib maaha reer benilmualib waa diideen reer beni hashimay la safteen manqabadaasaa marka tan gaarsiisa ee kuwa kalena aan gaarsiinin mafahamteen meesha kownuu markii nebiga iyo reer beni hashim la cunaqabateynayo ayagu reer bani hashim ay la safteen kuwa kale waa kasoo horjeestay taasay marka ku heleen taasuu nabiga caleyhi salaatu wasalaam u sheegay na labadaas qolo marka wixii ka faraca dhan marka ma qaadanaysa marka ninkii reer bani haashimaan galaa yiraahdo waa inuusan zaka qaadan meel islaama gelaysa daqaad in la aruursado haddana marka haddana maca dalika reer bani haashim la sheegay caligaan galnaha cali reer bani haashim u ahaa iyo reer benilmutalib ma qaadanayo marka yani qoyska nebiga sharafta uu leeyahay ayaa laga garanaa marka meeshaas saa daraadeed dadka iyagana carabta caayada ku idlaaqaayo odhahaayo carab waa saas iyo carab waa naag iyo waa dad aada u xoog bal culamada qaar waxay leeyin waa nifaaq in carabta la noco waa nifaaq sababtoo carabta calaaqo badanaa naga dhexaysa nebigeenna carab ahay sala allahu aleyh waali wasalama oo ilaahay uu ka dhex bixiyo dadkaas carabta hadday xun yihiin ilaahay kama dhex baxsadeen dad midda kale waxaa weeyaan luqadoodii qur-aanka kusoo degi dhaqankoodii in la barto way tahay sababto ah ma la fahmayo qur-aanka haddaan dhaqankii iyo acraafulcarab caadaadkooda iyo curfigooda haddaan la baranin waxaad arkay kutubaha axkaamta wax badan curfiga carabtaa lagu socdaa kitaabu kitaabul adcima waa ugu tegi doonaa insha allahu tacaala marka waxaa weeyaan carab nacaybkeed waa munaafiqnimo una fiirsada dadka carabta necab waa dadka ugu diin xun waa dadka way ka diin xun yihiin ummadda intooda kale marka iska jira meeshaa shekhulislaam ibnu taymiya iqtidaau siraat almustaqiimka waa uga hadlay carab nacaybkeed iyo waxa uu yahay meeshaas aada uga hadlay marka baashaas marka baabu qasmi sadaqaat inahaasa marka qawaaciddiisu ay tahay can abi saciidin alqudriyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama laa taxilu sadaqatu sadaqada ma xalaal ah liganiyin qof wax haysto oo dadka ka maarmo wax uu hani ah uma xalaal ah ilaa likhamsatin shan maahane shan oo aqniyada kamida bisay xalaal tahay licaamilin ku shaqaynaya caleyha sadaqada ka shaqaynaya waa midkii soo aruurinaya sadaqada daayana waa sheegay isagoo hani u qaadanaa soomaanan dheelin ow amase rajulin nin ishtaraahaa gatay bimaalihi kusoo gatay nin baa miskiina sadaqadii la siiyey zakadii u qaatay suuqou geystay lacag u rabaa marka lacag ayuu u baahay suuqou geystay marka waa nin baa kasoo gatay ninkaasi marka xoolaha uu haysto oo xoolihii zakada ahay awel laakiin muxuu kusoo milkiyey lacagtiisu kusoo milkiyey taasuna marka u banaanta aw rajulin nin ishtaraahaa iibsaday bimaalihii kusoo iibsaday aw haarimin mid daynoobay ani waaye hadda asago ciddiisa waa beelo karaa laakin deyntuus iska gudi kari waa la siina isagana sooma deyntii baa laga bixinaya sadaqada waxbuu ka yeelana aw amase haarimin mid beynoobay aw amase haasin ku duulaayo fii sabiililah ilaahay jidkiisa ku duulaayo wax waa haystaa ciddiisa oo ku masruufta laakiin islaamkiiba u difaaca gurigiisa ka tegay waa in la beelaa marka waa in waxaan ujeedaa la qalabeeyo qaadan aw amase miskiinin miskiin miskiinkaas oo tusaddiqa lagu sadaqaysta caleyhi korkiisa minhaa sadaqada xaggeeda wax looga sadaqaystay fa ahdaa minhaa u hadiyeeyey lianiyin qof haysto zakaa la siiyey wixiisii u qaatay qayb ka mida ah wuxuu u hadiyeeyey qof hadiye ahaan u siiyey waa u banaan tahay qofkii marka aniga ahaa inuu hadiye hadiyad ahaan oo ku qaato waa u banaantahay hatii markii bariira hilibkii lagu sadaqaystay nebigii wax uga fahmtay markaasaa caaisha ay tiri yaa rasuulallah allah bariira lagu sadaqaystay xoolahaas waa sadaqo ma cunaysaa markaasu wuxuu yidhi hiya eh, eh, waa sadaqay iyada u tahay eh, lahaa sadaqa ayay u tahay walanaa hadiyatu anaguna hadiyay noo tahay marka nebigu hadiye ahaanu ku cunay isaga laakiin iyada maxay kusoo qaadatay sadaqa ahaan tanna waa midii oo kale shantaasuu ka reebay marka shantaan waa akniye waay sharcigu qani wuxuu ka cabiraa qofka bilkiisa haysto waa qani waay ayb shantaan iyagoo aqniya shantaasi u banaan tahay bis wixii kasoo hara uma banaana rawaahu axmedu waabu daawuuda ubnu maaja wasaxaxahu lxaakim xaakimna waa saxiix yeele wa ucila bilirsaali irsaalna xadiidka waa lagu cileeyey oo <coughs> imaamu maalik isagoo mursal u xadiidka wariyey iyo abu daawuud iyo keyrkiisba saa darteed marka abu daawuud weeyaan ragga ku cilleeyey irsaalka ku cilleeyey xaakim iyo keyrkiisna waa ku waa ku khilaafeen oo waxay yidhahdeen xadiidka isagoo mawsuul soo aroora oo saxeexa xaafid ibnu xajar talkhiiska wuxuu ku yidhi saxaxahu jamaacatun atalkhiis alxabiir ibnu xajar wuxuu ku yidhi jamaaco ayaa xadiidkan saxiix yeeshay marka xadiidku waa saxiix weeyaan maaligna de cinda alikhtilaaf isagu naqsibuu qaataa badanaa xadiidka haddii irsaal iyo wasli khilaafkiisa uu yahay irsaalku ku weraya hadduu isagu shakiyo sababta waxay tahay ixtiyaadka ayuu mar walba fiirinaya dadaalka wacan cubaydillaahi bni cadiy bni lkhiyaar ana rajulayni laba nin xadahaahu waxay u sheegeen anahumaa labadooda atayaa rasuulallahi u yimaadeen sala allahu alayh ali wasalam yas'alaanihi xaal ay su-aalayaan min asadaqati sadaqaday wax ka weydiinayaan zakadii ay su-aalanayaan faqallaba nabiga waa ku gedgediyey fiihimaa labadooda albasara araga araggiisuu ku gedgediyey fara'aahumaa fara'aahumaa waxau arkay jaldayni inay yihiin laba nin xoog waaweyn fasacada maa idin dhigan fara-aahumaa wou arkay nabiga labadoodii jaldayni xaal ay yihiin inay dhiman xoog waaweyn yihiin u arkay fara'aahumaa ra-aada mafcuulkeeda waa humaada jaldaynina xaalo fara'aahumaa nabigu wou arkay labadii nin jaldayni xaal ay yihiin ru'yada basariye waa hal mafcuul fallaad faqaala marka nabiga in shitumaa haddaad doontaan labadiinan yani acdaytukum waa idin siinaya walaa xada wax dheef fiiha zakada dhexdeeda uguma sugnaanin liganiyin mid haysto ani ah iyo walaa liqawiyin mid awood laho xoog leh oo muktasibin shaqaysa kara mid kasban karo oo xoog lena iyo mid lacag eh, mid hani ah labadoodaba sadaqada xoog kuma laha haddaad doontaan anoo idin siina haddaad rabtaan inaad xaaraan qaadataan yani maaha inuu siinayo waxaa waa waxaa un iyado laftirkeeda ku jirto waxaa ku jiro eh, tahdiid camal rawaahu axmedu waqawaahu imaam axmedaa weliye waana xoojiyey abu daawuud wanasaa-iy imaamu nawowina majmuuca ayuu ku saxeex yeelay xadiidkan wacan qabisata bni mukhaariqin alhilaaliyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama nabigu waxau yihi ina almas'alata mas'alada qaryada laa taxilu uma xalaalaha ilaa liaxadi talaatatin saddex midkood ma rajulin nin kabedel rajulin nin xamala xambaartay xamaalatan xamaalatan xambaartay xamaala waxaa weya laba qolo oo dagaalsan oo heshiisiiyey lacagtiisi ku heshiisiiyey mas-uuliyada isa saaray lacagtiisii uu ku heshiisiiyey labadan qolo ninkaa isaga ayaa marka laga hadlaya rajulin nin taxamala xamaalatan xambaartay xamaalada faxallat lahu waa u xalaal noqotay almas'alatu mas'aladii baryadii inuu dadkii yiraa war waxayga isiiya dadkii baan heshiisiiyey aniga maslaxad guudaan qabtay xataa intii yusiibahaa uu ka asiibaayo ou ka helaayo marka xoolihii xama isa saaray dusha u iska saaray uma markaa dabadeed haddou helay yumsiku waa haysanaya yumsiku cani ilmasalati weya mas'alada iyo baryadiibuu ka af haysanaya meeshaas ugu joogay shaqo ka dhigan maayo warajulin iyo nin asaabatu ay asiibtay jaaixatun aafo musiibo ijtaaxad baabi'isay maalahu maalkiisa nin shaqaysto ah maalkiisa hal mara aafo asiibta faxallat lahu lmas'alatu mas'aladii baa u xalaal noqotay xataa yusiiba ilaa uu ka helaayo qiwaaman wax marka toosiyo isaga oo yani usuubado min cayshin oo nolol ah xataa yusiiba ilaa uu ka asiga qiwaaman wax isaga ku afilan oo iyaa marka dhabarkiisii iyo dadka ehelkooda ehelkiisa ah dhabarkooda uu ku istaaji karan oo min cayshin nolol ah ayb wax toosanoo isaga ku toosanoo nolol ah intuu ka asiiba uu ka helaayo warajulan iyo nin asaabatu ay asiibta faaqatun gaajo xataa intii yaquuma talaatatun saddex ay ka istaagaan oo min dawi lxijaa dadka dhugta u saaxiibka ah dad waxgarad oo ah. min qowmi asaga qowmkiisa kamida ay ka istaagaan oo yidhaahdaan laqad asaabat waxaa asiibtay fulaanin hebel faaqatun gaajaa ah ku dhacday ninka hebelaa dhulku yaala ay yidhahdaan saddex nin yani waxaa loo leeyahay saddex nin waa tirada ugu dhow jamaacada midda kale ah, min qawmihin waxaa loo leeya ninku qowmkiisa unbaa fahmi karaa oo qaraabadiisa ogaa karto tafaqudi karto axwaashiisa faxallat lahu lmas'alatu kaas isagana marka mas'aladiiba u xalaal noqotay xataa intii yusiiba uu ka asiibayo qiwaaman wax toosin karo isaga min cayshin oo nolol ah asaga istaajin karo noloshiisa yani uqumi karo intuu ka helayo famaa siwaahunna wixii saddexdaa ka soo haro oo min almas'alati baryada ka mid a yaa qabiisatu qabiisow suxtun xaaraam weeye waa xaaraam ya'kuluhaa ou cunaayo saaxibuhaa qofkiisa suxtan xaaraannimo oo ku cunaayo rawaahu muslimun wa abu daawuud wabnu khuseyma wabnu xibaan marka xadiidkan baryada inay xaaraamtahu sheegaa horaan usoo marnay wuxuuna caddaynayaa saddexdan qolo inay u banaantahay in wax laga siiyo zakada <laughs> midna waa khaarim midna waa faqiir faaqa iyo labana waa fuqara waay masaakiin wacan cabdilmuqalib bni rabiicata bni alxaaris radia allahu canhu qaala waxau yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama rasuulku wuxuu yihi ina sadaqata sadaqada laa tanbagii uma haboona liaali muxamedin muxamed aalkiisa uma haboona inamaa wax kale maana hiya iyadu awsaaqu nnaas dadka wasakhiyadooda dadka wasakdooda waa saa darteed aalo maxamed uma haboona ayb xadiidkana marka waa xadiid saxeexa wafii riwaayatin wainahaa iyadu sadaqadu laa taxilu uma xalaal ah limuxamedin muxamed walaa liaali muxamedin uma xalaal ah rawahu muslimu xadiidka muslim baa soo saaray wacan jubayr bni mucimin radia allahu canhu qaal marka aalu muxamedna waxaa yaa loo jeedaa reer bani haashim iyo reer bani lmualib labadaas kale wacan jubayr ibni mudcimin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi mashaytu waan socday ana aniga iyo wacuhmaan bnu cafaan iyo cuhmaan radia allahu canhu ila nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nebigaan u tagnay faqulnaa waxaan nidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow acdayta bani lmuqalib ree bani lmuqalib waxaad siisay min khumusi khaybara khaybar khumuskiisii ayaad wax ka siisay wa taragtana anagana waa naga tagtay oo khumuskaas nama siinay wanaxnu anaga iyo wahum iyaguna bimanzilatin waaxidatin isku darajaana waa sida simanay iyaga marka jubayr iyo cuhmaan waa beni ree beni umaya ree beni umaya waxaa weya ree beni cabdi cabdishamsi ree beni cabdishamsi marka ree cabdishams iyo mualib iyo haashim waa isla wada dhashay wax simanay marka maxaa kuwaasna khumuska usiisay annagana khumuska aad nooga tagtay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka oo yidhi inamaa banu lmuqalib inamaa wax kale maane banu lmuqalib reer bani lmualib iyo banu haashimin iyo reer banu haashim shay-un waaxidun hal shay labada naas qola halaan isku nahay sababto ah jaahiliya islaamba mabaana isfaaruqin yani qofka hal mawqifo uu sameeyo oo shahaamo iyo wanaag uu ku jiro ayaa noloshiisa dambe manqabo iyo fadli usoo jiidi karan hadda nimankaas reer bani lmualib maalinkaasay wax fiican sameeyeen dulmi idinkuma raacayna dheen dad qurayshti fadiilay waa kana ku yeesha ree benimutalib waa qolada imaamu shaafici ku agtirsado fadiiladaasay marka yeesheen hadda nebigu uu siiyey caleyhi salaatu wasalaam marka weligaa iska jir dad dulmi wadaha raaci waxay rabaan ha ahaado ay ilaahow isku mabda ahaada haddaad doontaan meelo badan isku mabda ka ahaada qofka hadduu dulmi wada sheega dulmigaa iska ilaali qofna ha ku raaci aabbaha adiga ku dhale ha ku raacin dulmiga laakiin hadday dadku laba mikiyaal ama laba beeg wax loogu beego khatar inamaa banu lmualibi banuu haashimin shayun waaxidun marka khumuskay hadda sheegeen khumuska maxaa loo sheegay sababto ah aalu beytka nebiga zakada wax kuma le laakiin khumuska ay wax kuleeyihin waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilahi khumusahu walirasuuli walidilqurba qaraabada nebiga walidilqurba marka haniimada shanaa loo qaybinaa hal qayboodaa laga bixina afar afar xaggaa la dhiga hal qayb ayaa lasoo qaada halkii qaybaa shan loo kala qaybay shantaas qaybood qayb ka mida waxaa iska leh aalubeytka nebiga iska marka waxay leeyihin reer banulmuqalib qaybtii aalubeytnimadaad yaa rasuulallah u bixisay khumusu khaybaraad wax ka siisa annagana waa naga tag markaas wuxuu le maya iyagu marka ay anagu isku hal qola hal qof hal waxaan lawah bukhaariyo xadiiska bukhaari baa weriye wacan abi raaficin radi allahu canhu waxaa laga wariyay abi raafic an nabiy sala allahu alayh ali wasalam nebiga bacata rajulan ninbau diray cala sadaqati sadaqada oo u diray inuu soo aruuriyo oo min bani makzuumin reer bani makzuum ah qola marka qurayshta kamida a ah way faqaala waxa uu yidhi faqaala liabi raafic abi raafic ninkii faqaala ninkii wuxuu yidhi liabi raaficin abi raafic uu ku yidhi asxabnii eh, iraac asxabnii iraac fa inaka adiga tusiibu minhaa waxaad ka heli diraaco ila soo aruuriyo waxbaad ka helay sadaqadan iyo zakadan qaala waxa uu yihi xataa aatiya nabiya sala allahu alayh waali wasalam yani isug xataa aatiya nabiy ilaa nebi uga tago sala allahu alayh waali wasalam markuu yihi abu raafic uu ku yihi soo baxay raac waxaanan soo aruurinayna waxbaad ka helaysaa shaqaale ahaanaad helaysaay wuxuu yihi ikaadi yii nebigan bal soo weydiina waxaa la rabaa masaa diiniga ah iyo waxa inta aadan gudagelin aad iska sug iska weydiiso ahlucilmiga aada su-aashid adigo ahlucilmiga waraca lagu yaqaan inaad su-aashid oon eh, qiilka iyo wax noocaas iyo xiyalka iyo lagu aqoonin haddow markaa wax ay ku faraan oo daliilkii wadato sameeyo laakiin haddaad intaad markii hore wax samayso markaa wax soo samayso kadib aada culumada u timaado taa waxaa weeya weligaa qallooc unbaad raaraadina iyo qiil laakiin asxaabu rasuulillahi isugoo yiri shaqadan ma gelaya ilaa nabiga aan soo weydiiye sala allahu alayh ali wasalam xataa aatiya nabiya sala allahu alayh waali wasalam ilaa nebiga aan u imaadan weydiiyo faasalahu markaa aan su-aalo fa ataahu waa u yimid nebigiibu u yimid fasalahu waa weydiiyey faqaala nebigu wuxuu yidhi mawla alqawmi qolada ninka ay xorayso oo mawlahooda ah min anfusihim iyagoo ka mid yahay wa inaa anaguna haddaan bnaalu beyt nahay laa taxilu lanaa nooma xalaal noqonaysa asadaqatu sadaqada yani waxau ujeeda adiga annagaa ka xoreyna mawlaheenaa tahay mawlahana wuxuu kamid yahay dadka xoreeye ayuu ka tirsan yahay annaguna sadaqa ma qaadano nooma xalaal yani adna kuma xalaal ahama markaa macnihiisu halkan marka waxaa laga qaadanaa reer beni haashim iyo reer benilmuqalib qofka ay xoreeyaan oo ay walaha ku yeeshaan xataa zake ma qaadan naagaha nebiga marka ahlubeytka masoo gelaan masma soo gelaan ahlubeytka nebiga waa soo gelaan sababto xaasaskiisii yani cinda bacdi alculamaa imaamu shaafici iyo laakiin ma soo gelayan uu leeyahy laakiin ibnulqayim kitaabkiisa jalawla fahamka wuxuu ku rajaxay inay soo gelayaan laakiin ayaga waxa ay kusoo galeen waa nikaax nasadaan kuma aysa soo gelin ogow nikaax ay kusoo galeen saa darteed ninka ay aswaajta nebigu ay xoreeyaan qofkay xoreeyaan zakada waa qaadan karaa isaga sababto ah dadka oo ku yimid dadka uu ku yimid ayaan ayagu laftirkoodaba asaalatan aan aalubeytka nebiga u ahayn oo nikaaxaa keenay fahamteen marka meeshaas ninkii dalad aalubeyt dhalada ninkii uu xoreeyo ma qaadan kara zaki laakiin aswaajta nebiga xaasaska nebiga caleyhi salaatu wasalaam ninka ay xoreeyaan zakadu waa qaadan karaa sababtoo ah xaasaska nebiga sababka ay ku noqo zakada ay uga xaaraam noqotay siday culimada qaar qabaan waxaa weye waa sabab nikaax sababka nikaaxna waa ka daciifsan yahay sababka nasabka an salim bni cabdlaahi an salim bni cabdillahi bni cumara can abiihi ana rasuula llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka kaana wuxuu ahaa yucdii cumara cumar inuu siinayo alcataaa siismada fayaquulu cumar wuxuu dhahay acdihi sii afqara minii mid aniga iga baahi badan acdihi sii afqara minii mid aniga iga faqri badan oo iga baahi badan sii buu dhihi jiray fayaquulu nebigu wuxuu oran jiray kudhu qaado maalkan fatamawalhu maalayso qud qaado ku shaygan maalkan qaado fatamawalhu maal ka dhigo oo maalayso ow amase tasadaq bihi sadaqayso wamaa jaa-aka wixii kuu yimaado oo min hada almaali maalkan kan ah walxaal anta adiga oo gayru mushrifin mid damcaaya aan ahayn walaa saa'ilin mid weydiisanayana aan ahayn faqudhu qaado wamaa laa wixii aan sidaas ahayn oo damac iyo wax lamida uu ku jirana falaa wamaa laa waxaan saa kugu imaaninna falaa tutbichu ha raacinin nafsaka nafsadaada maxaa nafsadaada ha raacinin rawaa muslim xadiidkan waxaa laga qaadanaya adiga haddaan wax qof oo wax ku siiyo ka qaado hadiidi lidaalika ibni cumar wuxuu samay jiray dadna waxba weydiisa jirin qof wax siiyana kuma celi jirin waa ka qaada jiri wuxuu rabaa madaxa ahaa ninka madaxda hadduu ibni cumar usoo hajiyey xuseen ma dhihi jirin markuu siiyo ka qaada jiri marka waa waa sidaan iyada marka waa fiican tahay qofka marka in layska sii baaro oo hadii qofku de lagu yaqaan qof xaaraan cun oo waadeca ah, xaaraanta ku ah uu yahay lagama qaato kaasoo kale leanna maxay ta dad ka qaadato waxay ku dhiiri gelinaya xaaraanta laakiin qofku haddaan la ogeyn intaan xaaraan mausooga qaad laagtaan xaaraan kusoo helay mase xalaal kusoo helay shakiyaa jira asalku waxaa weya ninka inuu nadiif qaada mana ah inaad baarto dadka oo tiro lacagtan xagee ku keentay yaa ku siiyey xagee ku aragtay xageed ka qaaday waxaas khalad waswaas oo waraca qaarkiisa waxaa la yidhaha waraculmuwaswisiinay dadka waswaaska badan waracooda warac saxa ma aha asxaabta waxay ahaa jireen qofku wixii la siiyo waa qaada jiray hadduusan ku ogeyn de markaas wuxuu uga tago adaanay ku jirin sida fiicanna saas marka adu maalka adoo xoolahaysa hadii lagu siiyo iska qaada adoon warsanin damac kaaga jirin markaas rawahu muslimun xadiidkan muslim ayaa weriy